بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين waxaan kusoo jirnay dikri wujuuhi mujmal mujmalka wujuuhdiisii in wax laga sheego sheekhu wejiyuu soo sheegay dhowr ah inay isku khilaafin gebagabadiina uu sheegay inaan madhabku isku khilaafin oo is yiri fahadi wujuuh laa yakhtalifu اlmadhabu fi ijmaaliha waاftiqaariha ilى اlbayaan madhabku iskuma khilaafsana wujuuhda iyada inay maxaa la yihahda ijmaal uu ku jiro waiftiqaariha iyo in u baahan tahay ila اlbayaan in la caddeeyo halkan kabacdi wuxuu ka bilaabayaa wujuuh laysku haysto ma mujmalba mise waa mubayan oo halkan kaga hadlay wuxuuna yidhi faslu wاkhtalafa almadahu fii alfaadi faminha qowluhu tacala waxala allah lbayca waxarama rima wa fiihi qowlaan wuxuu yidhi wakhtalafa waa iskhilaafo waa ismaan dhaafa almadhabu madhabu shaaficiya weeye culimada shaaficiyada waa ismaan dhaafay wuxuu isku maandhaafay fii alfaadin alfaad bu isku maandhaafay weye alfaadaas ma mujmalba mise maa laysku maandhaafay minhaa waxaa ka mid ah alfaada ayada qowluhu tacaala wa axal allaahu al waa baneeyey oo waa xalaaleeyey albayca wax kala iibsiga in wax la kala bedesho wa xarama alla waa xarimay oo waa reebay waa nahiyey arribaa siyaadadiina waa reebay wa fiihi waxaa ku sugan buu ku yidhi aayaddan qur-aankaa fiihi iyo fii hada lafdi weye wa axal allahu bayca xagga laga hadlayo waxaa ku sugan qowlaani laba qowl qowlaan haddii mar la yidhaahdana he waa imaamkii wey la soco imaamu shaafici wey maaha haddii wajhaan lagu yidhaahdo ayay maxaa la yidhaahdaa hawshu ahaan lahayd wey asxaabta ahaan lahayd qaala wuxuu yidhi sooma jeedid qaala marka waxa wey qaala shaafici qaala imaamuna shaafici raximah allahu tacala qaala wuxuu yidhi imaamu shaafici fii axadihima maxamed ibn idriis fii axadihima labada qowl mid ka mida ah wuxuu yidhi huwa lafdigan waa axala allaahu bayca ah mujmalun waa mid duuduuban wey duuduub wey waa jumlo wey midkan asaga ma sarifna maxaa dhacay lianna allaha tacaala alla sarreeye axalla waa baneeyey albayca iibku waa baneeyey wa xarama waana reebay oo waa mamnuucay ariba siyaadadiina waa reebay wuxuu yidhi marka wariba ziyaadadu huwa waxaa weeye aziyaadatu wariba huwa ziyaada ribada laguu sheega waa ziyaado iyo kordhin wey shay kordhiyo wamaa min baycin beecna ma jira buu ku wamaa min beycin wax beecuna ma jira buu ku ilaa hadduu jiro wa fiihi dhexdiisa waxaa ku ziyaadatun ziyaadihii korba ku jiro kul weji maaha laakin wujuh bacd suwar wa bacd wujuh beeca waxaa kaga jirta ziyaada kaga jirta wey ziyaada bacd suwar wa bacd wujuh ayaa kaga jirta wey ayb marka mar haddii beecii qeybo ka mida ziyaada ay ku jirto ribadiina ay ziyaado ahayd hunaa waa xala llahu beyca waxay noqotay mujmal bay noqotay wey duuduub bay noqotay wey faftaqara cafwan waqad axala allahu alla waa baneeyey weeye waa xalaalay albeyca wa xarama riba alla waa xalaaleyey beecii xarama ribadin waa xaaramtinimeeyo faftaqara wuxuu u baahday wey marka lafdigaana waa xalal allahu beyc wuxuu u baahday wey ilaa bayaani ma in shay la caddeeyo yoxilu bannaan mimaa shaygii laga caddeeyo yuxarimu maxaa la yihahdaa xaaraamta haw yuxaramu la yihahdo yuxaramu shayga la xarimaa marka faftaqara wuxuu u baahday wey ilaa bayaani caddayn maa yaxilu wixii bannaan laga caddeeyo oo laga tawdiixiyo mima yaxrumu shayga xaaraanta noqonahayo mar haddii waa xalallahu lbayca ijmaal ay gashay waxaan u baahannahay lafdiga asagaa in la kala caddeeyo midkiisa xalaasha ah iyo midkiisa xaaraanta ah bimacnaa beyckiisa xalaasha ah iyo kiisa xaaraanta in la caddeeyo yaan u baahanayna lanna lafdiga waa xalallahu lbayca haddaa ijmaal aad gelisay waxaa daruuri ah in la caddeeyo lafdiga asagaa midkiisa xalaasha iyo midkiisa xaaraanta oo beyc in la caddeeyo saasuu yiri wey marka waxba badan saas ma si jiraane waa arkayna shiraasin asaga sharxayo isaga sharxahaya marka dee waa la caddeeyey waa la caddeeyey asxaabu shaaficina sidaa un bay fiqiga iyo kutub fiq xataa markii laga hadlaya kitaab ulbeyc saasay u keenaan culamadanadu maxaa mumajmala mise mubayana baa la isku hayaa maxaan malay wadaadkii lahaa maxamili wadaadkii iska lahaa allubaab fi fiq shaafici axsanu kitaab axsanu kitab ka ficnaan laha hataa macala minhaaj wadaadkaas si fiican buu sharxa aan ka socno wuxuu yihi waqaala fi lqowl الثaani wuxuu yihi qowlka labaad wuxuu yihi imaamu shaafici laysa bimujmalin hadalka asa waa xal allahu mujmal ma aha mana duuduubna bu wahuwa alasaxu saasana fayoobi badan bu hada huwa asaxiixu alasax waxa weye fayoobida badanu qowlkaa asaga waa xal allahu inuusan mujmal ahayn mubayan yahay cad yahay waadic yahay w laakiin la soco weeye in madhabku laysku hayo madhabku laysku hayo wahuwa alasax saasaana fayoobi badan bu maxaa dhacay lianna bayca beeca iyo wax kala gadashadu macquulu waa mid la fahmahayo fi luqati luqa carabiga la fahmahaya waxa ii soo gad iyo waxaasaan gatay waxbaan gadanaya hadii la yidhaahdo luqa alcarabiya war waadix mayo ma la fahmaya haddii lagu wada mise lama fahmaayo waa la fahmayaa wey haddaad tiri waa la fahmaya lays bimujmil marka mu kala kaxo bayca waa la fahmaya ah, lianna albayca macquulan ay mafhuuman wey macquul ay mafhuum waa macluum waa la ogyahay wey fi luqati luqa alcarabiya waa la ogyahay wey ah, faxumila waxaa lagu xambaaraya cala alcumuum wey qowlkaa isaga waa xala llaahu albeyc alislaanta ku jirta way hadala soco aliflaanta albeyc ku jirta fa xumila waxaa lagu xambaarayaa cala alcumuum beec oo dhan waa banaanya noqonaysa markooda ah, meel yar baa lagaa siiyey xaajadood beec oo dhan waa banaan yahay albeyc soo aliflaan kuma jirto waxaa wy cala alcumuum ku wad wey waana mubayima cumuumka maxaan kusoo marray inuu yahay mubayin iyo mutabasik la qabsana lagu dhaqmay soomaalan soo maray halkaa marsiibku fa xumila waxaa lagu xambaaraya cala alcumuum weeye ilaa sheekhu waxaa laga soo reebay ka waran riba waxay gasho ka waran beeculqarar ka waran beeculxabala xabala ka waran beecu maxaa la yidhaahda xasaad ka waran beecu musaabana ka waran beecu kada kada ka waran soo duuduba buyuuculmanhiya waxa loo yaqaana ka waran fi sharci kurti waxaa la yidhaha maksuusa oo laga soo khasisay marka caam baan haysanaa caamkaan wadanayna howlahan kalena hee waa wax yaroo laga soo leexleexiyo marka meesha boqol kiiba sagaashan iyo shan baan ku haynaa cumuum ah shan baa laga soo leexiyo marka hore u saxo sidaa darada alasu fi lbeyc fi lbeyc maxaa la yidhaha qaacidadu waxaa weeye alasu fi lbeyc alxilu wey aynu banaan yahay weligiina ma banaana waxaad leedahay waa xal allahu beyc baan ku fadhinaaye anagu waan ka intaasaan haynaa aqoontanadu waa intaase noo faa'iiday jazaka allahu khayr soo soco keen ana keenaya markaas lagu sheegay xalli kan lama ogol saana ludda cidadana gudihi xal garay kabacdina waad ka haraysaa oo isaga haraysaa wax dhib male marka faxumina waxaa lagu xambaari weeye albeyc lafdiga cala alcumuum baa lagu xambaaraya caamnimadaasaa lagu wada hayaa kul beycna waa taabanaya wixii daliil maxaa la yidhaha uu ka reebo dhinacsaa la aaday ilaa fiima shay moogiye khasahu uu khaas yeelay addaliilu daliil wuxuu khaas yeelay ma oge ah, xaajad waa fiican tahayo wix daliil khaas yeelay xataa sidiisaa u qaadanayna waa dhib yar tahayo ilaa maa khasahu daliil daliil wuxuu khaas yeelay ma oge waxa kale saasaa lagu qaadanaya marka eh, cumuum cumuum uriida bihi lkhusuus ma ahane waa caam weeye aayadda wey ah. caam weeye aayaddaanu caam weeye caam baa loola jeedaa sidaas ina caam ku tahay wixii buyuucu manhiye ah ama riba ha ahaadeen ama wax kale ha ahaadeene waa laga soo reebahayaa wey wa minha waxaa ka mid a waxyaalaha laysku mandhaafay fuqahada isku qabteen shaaficiyad waxaa ka mid a al aayaad aayaadkiibaa ka mida weeye alatii aayaadkaasoo dukira la sheegay ama dakara sheegtay dukira la sheegay fiiha dhexdeeda alaayaat alatii dukira lagu sheegay fiiha dhexdeeda alasmaa sharciya asmaa sharciya waan soo marnay wey alasmaa sharciya waan soo marnay xaqaaiq sharciya xaqaaiq curfiya xaqaaiq luqawiya waan soo marnay wey ayb marka alaayaat alatii dukira lagu sheegay fiiha dhexda alasmaa sharciya asmaada sharcigaa oo shareecada loo nisbeeyey oo shareecadu la timid oo shareecadu dejisay luuqadda hore bay u jireen laakiin shareecadu hee eh, way baraxday way kordhisay xoogaabay ku dartay way fiid soorday waxbay ku dartay shuruud bay ku xirtay way waawasicisay qaydadii kurtumay ku xirtay guntimo kuwaas waa asmaa sharciya wax laga hadlaya waana soo marnay wahiya asmaa sharciya qowlu caza wajalla wey waaqiimu salaata waaatu zakaata wey marka asalaa waxaa weeye iyo azakaa luqa carabiya waxbaa loo yaqaanay sharciguna luuqada wx loo yaqaanay ayuu shuruud iyo quyuud iyo waxbuu ku xiray waa xaladiyey waa xarxadhay waxna waa ku daray waxna magisay hawshasaasaa lagu waday marka asmaa harci saasay ku noqotay asmaa harciya saasay ku noqotay wa qowluhu faman shahida minkum shahra falyasum qofkii bisha rabadaan xaadira ha soomo idinkan ka mida ah. wa qowluhu baa ka mida ah, walilaahi cala naasi xijulbeyti hadda xijka w loo jeeda xij iyo xaj luuqataan weye marka maxaa laguu sheegay salaa waa laguu sheegay zakaa waa laguu sheegay somna waa laguu sheegay falyasum waa laguu sheegay waxaa laguu sheegay xijna waa laguu sheegay afartaa eray iyo wixii la mida oo ka mid ay kelimatuliimaan ka mid tahay oo kelimatulislaam ka mid tahay oo kelimatuuriba ka mid tahay alfaada ayadaa alfaad sharciya weeye sharcigaa looga dambaynaya isagaana isagaana sharxay wey wuxuu ku yidhi alfaada ayadaa marka fa min asxaabina annaga asxaabtanada shaaficida waxaa ka mida man culamaa ka mida qaala yidhi hiya caamatun weye waa caama wey alfaaddan ayadaa caama wey shay caam wey ayra mujmala mujmalana maaha mala duuduubinayo waa alfaad caama saasaa lagu wada hayaa wey fatuxmalu maaa la yiraa wadaada aad hawshaa wata laakin waa la radin doonaa ila soc fatuxmalu wadaadana caam ma yiri ayra mujmala waa la radin doonaa fatuxmalu waxaa lagu xambaari bay asalaatu salaadda waxaa lagu xambaaraya calaa kulli ducaa baa lagu xambaaraya qof kastoo gacmaha kor u taago oo yihahdo ilaahay u maanta roob noo keen waxaan leenaha haadaa salla limaada liannahu daca ha ifham sheekh dariiqa ninkii iska maraayo yihahda ilaahayow maanta dabaysha maxaa la yihahdaa daruur noo keen waxaan leenaha hada musali salla baan leenahay limaada liannahu daca luga alcarabiya wey saasaa walahayaa ku leeyahay fatuxmalu <laughs> salaata calaa kulli ducaa baa lagu xambaarayaa wey wa sawm sawmkiina calaa kulli imsaak af kasta af haysi kastaa lagu xambaaraya ah, ninkii maanta saaka wuxuu cuno waayey oo canjeeladii u gembisay hee huwa saaim wey huwa saaim wey saasaa lagu wada hayaa saasay dheheen nimanka waa caam bay dhaheen hawsha ayada walxaju xajkiina waxay dheheen ama walxiju calaa kulli qasdin qasdi kasta iyo ujeedo kaste meel kastoo loo qasdo haddaad u safarta baadiyahan aad doqooyada soo salaamaysa geelin cana ka soo cabayso e xaja fulaan maan kulaanahay limaada lannahu qasada ilaa hunaaka w halkaasuu aada caano doontay marka warkaasay nimankaa dh waa caan bay dheheen ayb ilaa maa qaama daliilu daliil wuxuu istaaga moogiye ilaa maa qaama daliilu daliil wuxuu istaaga caleyhi dushiisa oo ka soreeya moogin caamadaasaan ku wadaynaa caamadaasaan ku wadaynaa bay nimankaa iyaga sidaas caamkaasaan u wadaynaa kulu ducaa kulu maxaa la yihahda imsaak kulu qasdi hawshaasa ku wadaynabay lanno la soco sharciga maxaa loo yaqaanay salaa maxaa loo yaqaanay afcaal wa aqwaal maxay muftatixatan bitakbiir mutacabadatu lilahi caza wajal aqwaal waa afcaal weeyehee muftatixatu bitakbiir mukhtatimatu bitasliim sooma koobna wax koon yar wey ninkaan wuxuu ku yihi ooda ka qaad sharciguna kuusoo kooba lagu koobay ayb sown sidoo kale muxuu ahaa imsaak buu ahaa maksuusa khaas ah oo laga afaysanayo min aطacaami washaraab wاljimac wey wakti maksuusana le ashyaa gooniya waa laga afaysanaya wakti gooniyana waa tahay fajarku markuu dilaaco ilaa qorxinta ka dhacaysa intaa yar taawo haye maxaa laga afaysanayaa ashyaa yar oo tirsan laakiin ninkaan ooduu ka qaaday xajku muxuu ahaa waa qasdu maxaa leeya ilaa beyt اllahi اxaraam fi amaakin maksuusa weye iyo wakti maksuus wixii marka khaaska ahaa ayuu waxay ku dhaheen oodan ka jaraynaa wada ka jarayna ilaa maa qaama daliilu calayhi moogi waxay dhaheen caammaan ku wadaynaa waana hayr mujmal ay dhaheen wahaadihi buu koy middaa ayada oo la yidhaha waa caama hayr mujmala la yihahdo oo caam sidaasa lagu wadaya la yidhaahdo ariiqatu man qof ariiqadiisi jidkiisi weeye madhabkiisi weye ariiqatu bimacnaa madhabihi wey man qof madhabkiisa ariiqi wey qaala yidhi laysa maanan fi lasmaa'i asmaa'da kuma jiro shayun shay kuma jiri bay dhaheen manquulun oo la raray manquulun min alluqa alcarabiya maxaa la ina harc sharciga loo soo rori ma jira ilhan waana war baailow markaas waxay ugu digyahan leeyihiin mas'alaة اiimaan soomana su sheegen hadda kooc iimaanka waxay rabaa inay ku yihahn aliimaan huwa tasdiiq weeye waxaa weeye kabacda luqa carabi halkaasu fadhiya gaalnimo waxay sameeya acmaasha kuma jirto manhiyaadka maxaa la yihaha ma dhaawacayaan hore u socon ku yihahdan bay rabaan marka nimanka muctasile iyo shayaaiin weeye iska ilaali nimankaa warkooda la yeeli maayo shiraasina kama yeeli doono wahadii ariiqatu man qaala qofkii yidhi laysa maani fi asmaai asmaada kuma jira baydeen asmaada shareecada ku soo aroortay oo kuwaan iyo kuwo kaleba ka mid yihiin shay un kuma jira baydeen manquulun oo lasoo raray manquulu min aluqa alcarabiya ila sharci loo soo raray ma jira bay dheheen bal kullahaa waxaa weeye muuqaatun calaa mawdiciha fi luqa siday lagu ahayd bay dheheen waxba lagama bedelo wax laga bedelay ma jiro wax laga bedelay ma jiro ah, bay warkaas leeyahay wa minhu waxaa ka mida ah, man baa ka mida ah, marka asmaadu waa manquulo wey waa manquulo weeye sharciguna yatasaraf ayb sida curfiguba curfiga iyo caadaadka eh, luuqadaha iyo qabaaishu way ku tasarufaan luuqadda kadalika sharcuna waa saasoo kale adiga haddii af soomaali hadda ninku yihah dhabarka itus hadeed marada qamiiska iska bixin maysida waa waxaa dhaqaaqaysaa soo maa alaysa kadalika iridaad ka boodaysaa dhabarka itus haduu ku yihah waa dhaqaaqaysaa laakiin maxaa shaatiga siibi maysid huna maxay tahay tasaruf wey luuqadda lagu tasarufay luqadii baa lagu tasarufaya qaab baa loo dhigay marka dadka luqada yaqaanaa way fahmayaan dhabarka intus waxa looga jeedo meeshaan waxa looga jeedo waa fahmaya laakiin adoo dhakhtar ku jiro lagu baarayo lagu weysataynaya dilbiga dhabarkaaga itus ee beridaa ka boodaysaa <laughs> maya maya tairida ka boodi maysa dhakhtarkaa tusaysaa dhabarka markaa dhabarka dhakhtarka tusaysaa marka waxa weeye kullu maqaam low he maqaal buu leeyahay waa qaldami wey waa qaldami ayib nin baa iga sheegay saaxiibaan ahay jaamacaddi soomaliya ummadan loo dhiganayna islaan waxaa jirtay talyaani ah oo luqada dhigi jirtay luqada aa dhigi jirtay luqada somaligan aad u taqaana oo balaah markaas waxay tahay luqadda anigu wayn ka aqooni luqadda maalinta waa midri mudugaha markay yiri ma luqadda taqaana siraha markaasuu dhowr kelimo talantaali u dhiibay markaas meel u dhaqaaysa garan weyday waxa ma taqaana waxba ma garanayside xoogaa bowsada haysataa tartiibso marka waxa weeye dhabarka itus baa ka mid kuwi lagu qabtay dhabarka itus waxay tahay cay waxaas aflagaadday ku tahay ma ku Ah, wax dusheeda wey fi luati lua carab tusmaayo aayaadkan waa waa mujmala maxaa la yihaahdaa ii sheeg caamana ma ayrama de ayaadkan mujmala bayna ayadkan mujmala ay dhaheen liana almuraada ujeeddada laga leeyahay salaa laga leeyahay siyaam laga leeyahay zakaa laga leeyahay xaj laga leeyahay e liana almuraada biha ujeeddadii danta laga leeyahay iyada macaanigu waa macaani iyo ujeeddooyin iyo dara weeye laa yadulu lafdu calayha fi luqa luqa alcarabiya kugu tusi maayo ha ah, kuma tusaayo lanna markaad salaa tiraahdo hadda salaa wax loola jeeda alfaadan loolama jeedo wey sharcigu waa ku tasarufay hawsha waxbuu ka bedelay wey wa inamaa tucrafu waxaa laga gartaa bay dhaheen min jihati sharci baa laga gartaa o sharciga un baa alfaadan laga garan karaa laakiin luqa alcarabiya haddaad tiro wula noqonaya waxba kama soo faa'idi sidu wa inamaa tucrafu alfaadan waxaa laga gartay laga ogaada min jihati sharci xagga sharcigaa laga ogaadaa ayb faftaqara lannu hadda dad qaamuuska u noqoto luqa carabiya aad ka baarto macaajibta aad ka baarto asala ka baarto siyaam ka baarto xaj ka baarto sika ka bilowdo oo ribo ka bilowdo riba hadda ziyaada maaa l waba kuu socon mahayaan laakiin waa inaad tacaariifta aad ula noqoto sharciga kutub gooniha laga qoray kutub gooniha laga qoray tacriif tacriif kitaabki maxaa la yihahdaa tilbatu alaba ninkii la oran jiray muxuu ahaa dadaalki xanafiga dadaalki xanafiga isniguna ma isni shaafici bu ahaa ah, nasafi nasafi ah nasafi albatu ilm alaba macnaha tacaariifta kitaabu ahaara laga soo bilaabo de anagu waa ku kala duwanna madaahibta lagu kala duwan qaabka wax loo tartiibiyo anagu ahaara inta laga bilab kitaab cidqi lagu gebagabeeyo madaahibtisa waa ku kala duwan yihin madaahibtisa waa ku kala duwan yihin wadaadaha markay cibaadaadka dhameeyaan maxaa la yihahdaa jihaadkay ku xujiyaan oo xilliaan waxay ku leeyihin waa min acdam cibaadaad bay ku leeyihin meesha anagu inta buyuuc lagu xujiya ganacsi hee iyo shukaansi iyo nikaax iyo aroos iyo agga lagu xujiya hadana gadaal la geynaayo hadda waxay ku leeyihin jihaadku sheekh min acdam icibaadaad wey wuxuuna daba fadhiyaa salaada iyo soonka ku jiraa sheekh intabi marka isku ariiq wax laguma wado lagumana alifayo lakin muhimad waxay tahay tacaariiftan xoogaa inuu kala duwaan waa laga yaaba laakiin tacaariifta fiqiga waxaa weye kutub gooniyo laga alifay ayaa jirta wuxuu yidhi sheekhu marka faftaqra wuxuu u baahnaaday weeye ila bayaan bayaan buu u baahnaaday in la cadeeyo alfaadan mar haddii la wa tucrafu min jihati sharci faftaqara ila bayaan in la cadeeyo oo la sharxo la tawdiixiyo ayay u baahnaatay wey ayb ka qowlihi caza wajal oo kale wey waaatu xaqahu yowma xasaadihi talana waan soo marnaa ayadan wahaadihi wuxuu yihi marka xaqi marka waa in la caddeeyo xaqahu xaq meel iska yaalla ma jira waa tii la yidhi xaqi wuxuu u baahan yahay in la sharxo xaqa waxaa loola jinsigiisa la caddeeyo qadarkiisana la caddeeyo jinsiga wax xaq laga qaadahayo iyo qadarka la bixinahayo waxoo dhan waa in la sharxo shalna waan soo marray marka dib ugu noqow wahaadihi wuxuu kamid ahan iyadaahuna ariiqatu man qof ariiqiisa madhabkii weeye qaala yidhi ina haadihi asmaa asmaadan ayadoo haddaan soo marnay oo siyaam iyo sake iyo xaj iyo ka tirsan maxaa la howlaha iyagaaho wuxuu ku yidhi manquulatun waa mid la raray min luuqa alcarabiya laga soo raray he ila sharci loo soo raray wa huwa alasaxu saasaana filiimi badan war kale waa daciifu warkaan marka haddii saxiix uu noqdo sidaan ay rag ashaacire iyo ay qabaan he waa sidii la rabay saxo inay asmaadu manquulo tahay iimaanku manquul yahay ausan inka anfacaynin maxaa la yidhaha tasdiiq mu fadhiya haadaa huwa ladii nuriidu sheekh meesha annagu aan rabno halkaanba way soo maah halkaan way meesha la rabo alasmaa ina haadihi alasmaa manquulatun waa mid la soo raray wey min macaaniha aluqawiya baa laga soo raray ila macaani sharciya baa loo soo macaani luqawiga meesha waa ku jira oo calaaqa ka dhaxaysa asalaa iyo hadda maxaa la yihahda adducaa calaaqa ka dhaxaysa macanii luqawiga ahaa oo salaad ay lahayd iyo macanii sharciga ahaa oo sharciga ay ku lahayd calaaqa ma ka dhaxaysa mise kama dhaxayso haawa ka dhaxaysa maxay tahay liannu asalaa kullaha waxay tahay ducaada asalaa kullahae waxaa weeye marka sharciga loo fiiriyo waa ducaa maxaa dhacay lianna ijtamaca fiiha ducaau lmas'ala he wa ducaau cibaada baa ku kulmay marna ilaah baad baryaysaa ihdina siraat almustaqiim baad leeda ataxiyaad baad akrinaysaa maxaa leeya ducooyin baad akrinaysaa e waa ducaau lmas'ala ayadoo dhanna maxay tahay ducaa lcibaaday tahay marka asalaa ijtamaca ducaa macaanidoo dhan baa ku kulmayo marka calaaqa waa dhaxaysa calaaqadii waa mawjuudo wey laakiin intaa duca macniha laga dhiftay macno cusub oo jadiida maya lama aho laakiin macnihii horoo yaalay yaa la naashnaashay suud iyo koor baa loo geliyey wey hadba dhinac baa laga istaago shuruud baa lagu xiray waa la fiisooray waxbaa lagu sameeyey waa la naashnaashay saas marka marka saas wuxuu ku yidhi shiilaasi ina haadihi asmaa wa haadihi ariiqatu man qof ariiqiisii madhabkii wey qaala yiri waa madhabka saxiixa ina hadi asmaa manquulatun lua carabiya macaanideeda waa laga soo raray ilaa macaani sharciya loo soo raray oo wax lagu dardaray w wahuwa asaxu saasaana fayow weye sidaasaana fayow marka hawsha saa ula soco w saa ula soco ersarw shiraasi meesha uu ku gebagabeeyey maxaa la waa fiican tahay wuxuu yidhi faslu wa minha waxaa ka mida alfaadda laysku haya waxaa ka mida alalfaad alatii maxaa l culliqa lagu xiray alalfaad kelimaadkii weeye alatii taasoo culliqa lagu xiray altaxliilu iyo wataxriimu roob wey wa kale ma jiraan ataxliilu <laughs> lagu xiray wey alalfaad alati culliqa lagu xiray oo lagu dhejiyey ataxliilu maxaa layaha xalaalnimo iyo wataxriimu xaaraamnimo wey fiiha dhexdeeda wey calaa acyaanin daatooyin baa lagu xiray wey cala acyaan daato acyaantu waa anaga hadda meesha fadna qof walba waa cayn waa daato wey waa shaksi wey cala alacyaan cala alashkhaas wey cala dawaati lagu xiray wey ka qowlihi caza wajalla alla qowlkiisa oo kale weeye alfaaddan marka maxay tahay waa lafdi waxaa la yidhaahdaa taxriimkii iyo taxliilkiiba waxaa lagu dhejiyey daajo tusaalaan dhagax meel yaalla ama guri meel ka dhisan ama rati meel daaqaaya waa daato bakti meel yaalla waa daato gaari meel yaalla waa daato kaasaa taxriim iyo taxliil lagu xoray wey marka waxay dhahantaa de gaari meel yaalla iyo bakti meel yaalla iyo baabuur meel maxay ta waa taxliil lagu xoray wax la fahmi karo ma waa mujmal ah, laakiin mujmal baa la kala tuuri doona sida loo geli doono ufiir wa minha waxaa ka mid a ah alalfaad allatii culliqa lagu dhejiyoo lagu xihay ataxliil wataxriimu fiiha dhexdooda lagu xihay calىa acyaanin calىa dawaat waa ashkhaas baa lagu xihay weeye ka qowlihi caza wajal oo kale xurimat waa la xarimay calaykum dushiina almaytatu maytadii baa laga xarimay hadda marka ujeed u fiirso xurimat calaykum mayt xariimka waxaa lagu dhejiyey mayto bakti meel yaal marka hadda wadaad hadduu ku yahay in badanna waan soo sheegnu yiraa sheekow baktigaan ka waran ma xalaal baa mise waa xaaraan hee maxaad dhahaysaa xalaal baa mise xaraan maxaad uga jeedaa maxaad uga jeedaa waktigu halkaas waa baktiba maxaad ii weydiisaa sheekhow in la cuna ma banaanta xaaraan laakiin baktigu markuu meel iska yaalla sheekhow ka waran bakti meel iska yaalla ka waran maay maay weydiinaysa haddaad moos xabad moos soo qado tiraa sheekhow xabaddan mooskaa ka waran hadda ka warran xabad moos xabad moos laakiin waxaad ii weydiisaa sheekhow gowska ma la saari karaa ha marka gowskaa la saari ma adaa iskale inaad cunto waa xoolahaagii oo saasay kuugu banaanaan ma lagu siiya mise waad soo dhacda haddaad adigu leedaod gadato xoolaagta beertaadi haa gowska saari kartaa haddaad soo dhacday qof meel wax ku gadanayaad ka soo xadday hee agoon waxeed ay tahay xaaraam marka waa ficilka waxa la xukumahaya u fiirso ma ah daatadan mooskaana maaha baktigana maaha tiga marka laga hadlaya xuriman calaykum meyta wuxuu yidhi faqaala bacdu asxaabina annaga asxaabtanadi culamada qaybo ka mid ah shaaficiyada waxay dhaheen inaa ayadu aayaddan ayada lafdigan ayaa xurimat calaykum meytatu mujmalatu bay dhaheen waa mujmal duudumade lamana fahmay macnaheeday dhaheen ana xurmi meyta alaykum lmaytatu hadda maytada laynka xarima maay tahay maytada lanka xarim meel udhaqaajino ma garanayno ayib laakiin waa isyeelyeelahayaane maxaa la yihahdo lasayga danaasac almudawri inaan ahay isla limida ninka degana eeda way iswaxwaxaynahayn sheekh laakiin way og yihiin inaysan mujmalo ahayn lakin waxay anaga shubahada inay nagu furaan inaguna ma yeelayo shilaashana kama yeeli doono fiirso inaha mujmalatun bay waa duuduubanta maxaa dhacay liana alcayna bay dhaheen daatada laa tuusafu laguma sifeeyo lagumana tilmaamo bitaxliili wataxriim daata meel iska taalla sidaan miaalay xabad moos oo meel iska taalla ribakti oo meel iska taalla e taxliil iyo taxriim laguma sifeeyo taxliil iyo taxriim laguma sifeeyo laa tuusafu lianna alcayna cayntiiyo daatada laa tuusafu laguma sifeeyo bitaxliil wataxriim wey haye wa inama aladii kii waxa weye yuusafu bidaalika ee bitaxliil wa taxriim lagu sifeeyo waxaa weeye afcaalunaa anaga afcaashanad waxaan samaynayna haddaad tiraada ka waran sheekho mobail ka warran mobailkan ka warran hadda mobailkan ka warran maxaa ka wadaa mobilkan waxaad tirahdaa sheekhu ma lagu hadli karaa ma la adeegsan karaa ha markaasaan ka hadlayna sax xukun wey waa ficilkan waa adeegsiga sheekhow ka warran t v ka waran t v ka waran hadda t v ka waran maxay guriga ma la dhigan karaa carruurta iyo islaanta iyo siday maxaa la yidhahdaa e salaada uga mashquulaan oo uga seexdaan maya xaaraan weya lagu oran markaas wadaadkii jeeda kan wuxuu ku dhihi he haddaysan ku fidnoobay mu ku dhihi wey waa ku caadi soo maa marka waxaa weeye afcaasha waxa la xukumahayo wa inama aladi kii waxa wey yuusafu bidalika lagu sifeeyo waa bidalika iyo bitaxliil wataxriim waxaa weeye afcaaluna anaga afcaashanada mukalafiinta wey wuxuu ku yidhi sheekhu waa afcaaluna anaga afcaashanaduna nimanka doodoodii baa socotay hadda la soco waa afcaaluna anaga afcaashanaduna hayru madkuuratin halkaa lagumaba sheeginba markii aayaddan la sheegaayo afcaal lama sheegin oo tusaana lama oran xurimat calaykum aklu lmaytati aklku soo ficil maa ha lama sheegi maydaan halkaan mar haddaan akli meesha aan u sheeginoo mujmalo weyne aad waa duduwan tahay laakiin haddii ficilka naga la sheegi lahaa oo ilaahay odhan lahaa xurimat alaykum maytatu xurimat calaykum eh, aklu lmaytati haddii la odhan lahaa oo akliga meesha lagu sheegi lahaa bannaankay ooli lahay mujmala aayad ma noqotin waxayna la macno tahay weeye wasal ahli lqarya wasal ilqarya wasal ilqarya oo kale way dhaheen wasal qarya waxay dhahen ahliga meesha laga gooyey mujmalay noqotay maxaa qariga wax lama weydiiyo ahl waa meesha inaad keeno sidoo kale waa iyaga waxba go-an marka meesha waxaa laleeyahay waa afcaal hayr madkuur waa inaad fahantaan waxaa laga gooyey meesha tusaale ahaan baan uga jeedaa maaa laga gooyey maxaa laga gooya jamaca agli baa laga gooye tusaale ahaan agli baa laga gooyo ama waxaa la dhihi lahaa xurimat calaykum hee intifaacu lmeytati tusaale ahaan hadii la ohan laa intifaac inaad ku intifaacdaan oo intifac maxaa soo gelaya inaad cuntaan inaad haraka qaadataan inaad geeskeeda qaadataan inaad lafteeda qaadataan ke inaad maaa la yihahda he baruurteeda aad wax ku haysataan waxaaso dham soo wadagelaya marka waxay dhaheen afcaal meesha laguma sheegin waa afcaaluna hayru madkuura faftaqara wuxuu u baahday bay dhaheen warkaan asagaa oo ilaa bayaanin in la caddeeyo oo laga caddeeyo maa yaxrumu xaaraanta noqolahaya oo min alafcaali afcaashaa mimaa shay laga caddeeyo laga sharxo laa yaxrum aan xaaraam noqonayn waxay dhaheen hawshaana waa ku noqo hawshan kutuba laga qoro la <laughs> shaadhmarkaasleeyahay faftaqara hadalkan iyo aayad waxay u baahnaatay bay dhaheen ilaa bayaanin in la caddeeyo maa yaxrumu xaaraam noqonayo oo min alafcaali afcaasha meeshan ku jirtaa afcaal baa ila meesha ku jirta soo maa lamana sheeginoo waa la gooye marka waxay dhahan afcaasha lafteedii waxa u baahan marka in la sharxo la caddeeyo bayaanu maa yaxrum waa xaaraam noqona min alafcaali mimaa shay ka mida afcaasha oo laa yaxrum aan xaaraam noqonayn hala sharxo hala tawdiciyen waladow hawsha dib ha loogu noqo tay warka isaga war soconahaya maaway tay warka war soconahaya maawa minhum waxaa ka mida sheekhu taaban doona min waxaa ka mida man baa ka mida qaala yir inahaa iyadu laysad ma ahaanin biyo bimujmalatin mid duuduuban maaha wadaadaa yiri wadaalkaay wahuwa asaxu weligaa moog tahay waa inii sheega war wadaad ficilka iyo faacilka sheega oo mafcuulka aan ah, maxaa la weligii ridin waxaa weeye he dhibkiisuu leeyahy sheekhu dhibkiisuu leeyahay weligiis faacilka iyo mafcuulka buu joogaa faacilka iyo ficilku joogaa war mafcuulka awa maxaa la yaha waa la cunay daraba saydun he yuu garaaca ma naqaamo minhu waxaa ka mida ah. marka shirah khayr waxaa weeye asaga ijtihaadkiisa iyo aragtidiisa aqoontiisa diineed yuu ka duulahayaa waana kuu sheegaya ama adigu soo maaha calayka albaxu wlmuraajac wlbaxi wsha adiga intaasaa ku haysa lakin shirah soo maaha qad adaa maa calayhi waa gutay ayb minhu waaa ka mid ah khilaafkiibu kuu sheegay mar hadduu khilaafkii kuu sheegay kalena rajaxay intaa kabcdi shidaas wax u daba gasho waa gardarow min waxaa ka mida man baa ka mida qaaliya inaha laysa bimujmala ma duuduubniba wala asaxu saasaana fayoobi badan buu yihi ayib maxaa dhacay lianna ataxliila wataxriima waxaa weye alfaadan hadda uu ka hadlaya shiraasi waxaa laga yaabaa kutub badan oo waaweyn oo suufiqi haddaad ka baarto inaadan ka helin waxaana laga yaabaa caqaa'id markii la joogoy kutubulkalaam shubahaad waaweyn oo madax kugu wareera inay kugu noqoto marka waxaa weye waa legi e beena laabaa ku cunay iska fiiri لأنa تaxliila وataxriima buu ku yidhi fii mili haada kuwan oo kale in la xurimat calaykum maytatu xurimat calaykum ummahaatukum xurimat calaykum howlaha in la daldalo xurimat xurumad la daldalo e maxaa la yihahda wuxuu yihi waa waadix wey hawshaas hawl banaanka iska taallo wey wax la fahmi waayna maaha lakin waad suaalaysaane annaga miirka idiin soo celinayno lanna taxliila وataxriim fii mili haada kuwaanoo kale wuxuu yihi idaa uطliqa haddii la idlaaqo la sii daayo oo la xurimat calaykum maytatu xurimat calaykum ummahaatukum la yihahdo e saa loo idlaaqo cuqila waa la fahmaya cuqila ay fuhima wa curifa waa la garanhayaa minha waxaa laga garanhayaa weeye alfaada ayada atasarufaat dhaanka atasarufaat dhaqanka alisticmaal ah, alisticmaal baa laga garanhayaa cuqila minha waaa laga fahmaya uima wa curifa waaa laga garanaya minha xaggeeda alfaada ayada atasarufaatu dhaqanka almaqsuudatu oo loo qasdo fi luqati luqa carabiya waa la fahmaya war markii lagu yidhaha adiga xurrimat calaykum ummuhaatikum hooyadin waa laynka taxriimay ma hooyada inaad salaantaa la xaraam yaal hooyada inaad isku duubto lugaha iyo madaxaad ka dhunkata miyaa la xaraam yaal maya wey qof kastoo luuqadayqana wuxuu fahmayaa xurrimat calaykum waxaa laga wadaa inay tahay hee wixii islaan ajnabi lala aadi jiray baa xaaraam ah. laakiin hooyo iyo baarinimo iyo hee inaad adigu u qobayso iyo inaad u weysayso iyo inaad dhunkato iyo inaad u shalayso maaca laga hadlaayo hawshaas waa cibaado ilahay loogu dhawaana jannada lagu gelaayo marka xurridanka ma gashee waxaa laga hadlayaa waxa weeyhe wixii aad taqaanay oo bini aadan aad ku taqaanay oo shahwo ahaa wey waa laga hadlaayo shahwo laga hadlaayo baktiga maxay tahay xurrimad calaykum maytatu markii lagu yidhi ayaduna wixii la yaqaanay oo maxay ahayd alintifaac buu ahaa oo ra'si uyo ugu weyn yahay alaklu in la cuno alintifaac waxaa madax u ah oo hogaamiyahee waxaa weye ina soomaalida maqri jiri waa umulbaab soomaalida maqri jiri laa waa umulbaab soomaalida maqri jiri waxaa weye intifaac waxaa ra'si u ah oo loo wada ordahayaa waa in wax la cuno ka madaxweynaha raadinaya wax cunu raadinaya wax cunu raadinaya maxaa la yihahdaa ii sheeg midka dhulka xaaqala cunu raadinaya cunu raadinaya marka waxaa weye maqsuudkii luqa carabiya la yaqaanay baa alfaadan laga fahmaya wax dhibana male mujmalla ma aha tusaale alaa tara miyaadan arkayn buu ku yidhi annahu amar iyo shani idaa qaala hadduu yidha qaa'ilun mid baa wuxuu yidhi ligayri wuxuu ku yidhi xaramtu calayka haada acaama raashinkaan ka xaramiyo meeshan xeeratal iyo hilib yaalla iyo waslaad yaalla iyo cadad la isku jaray kumisi kalaankan bu wuxuu yidhi xaramtu calayka haada acaam raashinkan waan kaa xaaraamtay mamnuuc wey haye cuqila waxaa laga fahmayaa minhu min alqaa'il waxaa laga fahmayaa taxriimu اlakli in loola jeeda hee afka ha isku saari ah, soo war dhib yar maaha hor isarib banaanku yaalla lua carabiya hadii la xaramtu calayka hada acaam waxaa weeye qamiis meel yaalla haduu ku xaramtu calayka hada thawb maradaana kaa xaaram yeelay macnaheedu muxuu yahay alibaas sheekh alibaas ila qamiis miyaa la cunaa maya saacad meel taallo wuxuu ku yidhi xaramtu calayka hadii saaca haye maxaa loola jeedaa ha alibaas baa loola jeeda haye wuxuu ku yidhi xaramtu calayka hada alhaatif buu ku yidhi haye maxaa loola jeedaa ha isticmaal marka waa iska dhibir warka war banaanka yaallow war runta sheegays waa garamay alaa tara miyada u jeedibi anahu idaa qaamar shay idaa qaala qaa'ilun baa wuxuu yihi ligayrihi qofkan wuxuu ku yihi xaramtu calayka haada acaam baan kaa xaaram yeelay cuqila minhu waxaa laga fahmay qofka qaa'ilkaa taxriimu اlakli inuu ula jeedo xaramtu calayka e alakli inuu ula jeedo wey wamaa cuqila qaacida fiican buu ku siinaya qaacidada hoos ka xarin wuxuu ku yihi wamaa cuqila wixii la fahmo almuraad ujeedada iyo danta min lafdihi isaga lafdigiisa laga fahmo lam yakun ma ahan weeyo walan yakuuna mana ahaado wey mujmalan mujmal lama yihahdo hadihi lqaacida sha arshayga markii lagula hadlo oo laguu sheego macnihiisa haddaad fahanto dhinacna aad ula dhaqaaqdo hee maxaa la yidhaahdaa lama weydiiyo tafsiirkiisa wey ah, cabdullah casaan wuxuu yidhi tafsiirka haddaad fahmi weyday buu yidhi aayaadka jihaadka ka hadlay furuntaa la tagaa buy ah, suuratu axzaab waxay ka hadlaysa markaad fahmaysaa buy id jaa-uuk min fawqikum min <laughs> asfala minkum وزاqت الأbصاaر وbلغت القلوب الxناaجiلة تfhm hna tفsirka markaasga sheek walahi in weydiisan jirin wa la weydiina ma jirto tafsir looma baano tafsir looma baano wuxuu ka sheekeeyey soddon beri ayadoo xisaar lagu hayay afghanistan cabdulla casaan yaa rabadaan soo galay yiri markaas haddana baraf yimid wax la cabo iyo wax la cuna midna ma jirto baraf baa yimid rabadaanna waa yimid gaaladii markaasaa wuxuu yihi ilaahay wuxuu ku riday yuu yii markaan qunuudno ilaahay barinay yaa ilaahay indhihii iyo lugihiibu qabtay markaasaa kun iyo lix boqol baan ka qabanay oo ruush ah kun iyo lix boqol meeshii maryaaniyaha weydiin ayb wamaa cuqila muraadu muraadka la fahmamiyo wamaa cuqila muraadu min lafdihi lam yakun haddaad rabta inaad ogaatana waxaad akridaa aayaat raxmaan fi jihaad afqan hada kitaab iqra hada kitaab ayb wamaa cuqila wixii la fahma almuraad ujeedu min lafdi laga fahmo lam yakun mujmalan mujmal lama yiha halkaa asagaa buuya kaasaa mujmal lama yira hora soconaysaa waa qaadanaysaa w ayib waxay lamid tahay uktulmushrikiina bay lamid tahay uktulmushrikiin bay lamid tahay hora soconaysaa ayib marka shiraasi waa garnamay qaacidaduna waxaa weeye wamaa cuqila almuraadu min lafdihi lam yakun mujmalan mujmal lama yihaahdee naga daayibahana wareerinina diintuna waa caddahaye nin diinta naga barxin naga wareerin wakadalika waxaa bu yidhi ikhtalafuu wakadalika sidaasoo ikhtalafuu culama waxay isku khilaafeen fi alfaad bay isku khilaafeen allatii alfaadaasoo tatadamanu kulansanaysa nafyan wa ihbaatan bay kulansanaysaa waan soo marra alfaadan ayada wax dhiba male alfaad markii lagu hadlo waxaa jira uu ku jiro nafyi wax la diidahayo ibaat wax la sugahayo ibaat wax la sugahayo kadalika culamadu waxay isku khilaafeen shaaficiyadu fi alfaad kelimaad iyo weeray isku khilaafeen weeye allatii taasoo tatadamanu kuraasanaysa weeye nafyan waa ihbaat baa ku wada jira wey markii lagu hadlo ka qowlihi sal اllahu alayh wasalam weeye inama alacmaalu biniyaat wa ka qowlihi sal allahu alayh wasalam laa nikaaxa ilaa biwaliy iyo wamaa ashbahahu iyo wamaa ashbaha almadkuur kuwaan kuu soo sheegay maxaa laa salaata lijaari lmasjid iyo kuwa la midkaa iyo laa iimaana iyo laadaas halkaa fiir wey kuwa aya wamaa ashbahahu kuwaas wixii shabahaw fa min waxaa ka mida culummada man baa ka mida qaala yidhi ina dalika mujmalun alfaata ayago mujmal bay dee haddaan mujmalan nafyi itlaq ku jira mujmal bay dhaheen ayb maxaa dhacay lianna aladii kii bay dhaheen nafaahu uu nafiyey oo diiday huwa alcamalu waa camal wey lannu maxaa la soo inama alacmaal biniyaad baa la soo acmaal baa la nafiyey dhaheen ayb iyo wanikaaxu nikaax baa la nafiyey waxaa la laa nikaaxa ilaa biwaliyin baa la yidhi haye wadalika mawjuudun bay dhaheen wadalika ee alcamalu iyo wanikaaxu mawjuudun waaba joogaaba nin baaba gabaran aabbaheed gurigan joogo yuuciisa wejidka waa nakaxtuka qad waqaca nikaaxu nin baa wuxuugan salaad buu ka qabsiya allahu akbar bi uusan niyoonin qad wujidat salaad waa waqacdu marka waxay dhaheen waa daalika mawjuud camalkiina waa la helaya iyadoo niyadii la helin oo nin baaba foorarsanahaya nin baaba soomaya nin wax samaynaya nikaaxi waa la helay gabadhii aabbaheed joogo oo halkan uu hadlahayo yaa maxaa la yihahda yaaba la meheriya laakiin qoladii u qiilmaarta waxay dhaheen odagu hadduu hurido waa la meherin karaa odagu hadduu hurdo odagaan fiirinaynaa waa hadduu hurdo waa meherinayn oo maxaa dhacay inaka mayitun waina mayitiin wey ah, allahu yatawafa anfusa xiina mawtiha wey allahu yatawafa anfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamihaa hee ah, marka waxay dhaheen meyd wey odag marka gabadha noo guuri markuu hadhow soo kacana sooriyadii cimaamadaa la siinayaa oo lagu kala tegay gabadhin waa la aroosaa la adeer soo ducey warkaa ka warrama xerta maan bacay warkaas maan bacay <laughs> warkaas ayaa ku khaldamay in la iskaga ilaali ayib wadalika mawjuud bay dhaheen fayajibu waxaa waajib nimanka nooca wax u qiilbaara waa nimanka dadka qarnibay weeye iska ilaali islaan nin qabay marka dambana iska mehersanayaan kuwaas ayaga qiilkooda lama qaato islaan nin qabo maalinta bana mehersanayaan tayib iska ilaali fayajibu oo se u mehersanaya gabar waay gabar waxay dhaheen aabbeedu san webi usan dabaal aqoon malkayriba inta la geeyo gabar la dabaal soo webiga la goysiiyo aabbow markay tiraahdo hadda soo gudbin karaa maya waa mehersamaysaa limaada masaafat lkasri inuu kasoo wareego doolow kasoo wareego wey gabadha markaa waa wse wajigoon ka caabeedoo fiirinaya waa la kala tuuraya marka garada qilbaarka <laughs> noocaas qilbaarka <laughs> been ku qoraya lakin wax shaqaynaya maaho ayib marka waxay dhahn wadalika mawjuud fayajib waxa waajiba ayay ah an yakuuna inuu ada almuraadu ujeedada bihi asaga laga leeyahay nafyu sifatin sifa ila nafyinahay hadalkan asagaa inama alacmaalu sifa ay leedahay laa nikaaxa ilaa biweliyin sifo uu leeyahay oo meesha ku jirta ayaa lafiinaya sifadiina lama sheegin sidaa daraaddeed hee hadalku wuxuu noqday alqowlu mujmal almuftaqiru hee ila lbayaan buu noqday warku sooma dhib yaraa nimanka saasay ku andacoodeen saasay dheheen fayajib waxaa waajibay dheheen an yakuuna almuraadu bihi hadalkan ujeeddada laga leeyahay nafyu sifati sifadiisibaa la nafyinaya sifadaasoo kayru madkuuratin ah sife aan la sheegin oo meesha ka go-aan sidii maxaa le was'al ilqarya oo kale ayd ahl meesha looga gooyey xurrimad calaykum maytata tusaale akli looga gooyey waxay dhaheen meeshaan sifaa ka go-an sifadeyn lama sheegin idan kalaamka mujmal warkaasay dhaheen faftaqara hadalkan wuxuu u baahday weeye inama alacmaalu biniyaad iyo laa nikaax iyo hadallada ayaga axaadiista ilaa bayaanin baahday wey bayaan in la caddeeyo tilka sifati sifada meesha ku qarsoon oo la gooyey in la caddeeyo la sharco yaa loo baahday dhaheen ay warkaa nimankaa waa garameen laakiin lagama yeelin w minhu waxaa ka mid man baa ka mida qaaliga laysa bimujmalin wahuwa aصaxu warku ah, waa cad yahay wey sheekh wey wahuwa aصaxu saasaa nafeye waana ah, saxiix wey waa saxiix suu maray ah, baa saxiix shiraaj jaza allah khayr maxaa dhacay lianna saaxiba sharci saaxibu sharci midka shareecada u saaxiibka oo la yimidu oo waa keen nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam dayb lianna saaxiba sharci wey laa yenfi ma nafyinayo mana diidahayo eh, ma nafyinayo oo laa nikaaxa markuu leeyahay laa salaata markuu leeyahay laa imaana markuu leeyahay saaxibu sharci laa yanfi ma nafyinaayo walaa yusbitu mana sugahayo almushaahadaat waxyaalaha loo jeedo ishu taabanayso nikaax weligiisi aan lahayn gabar webi la goysiyoo la dhacay oo la yidhi waa la meherinaya halkaasay taaganta waa mushaahad la yidhi salaadaan niyo lahayn oo laga qabqabsiiyey nebi maxamed waxaa ma nafyinaya waxyaalaha mushaahadaadka loo jeedo nebi maxamed ma nafyinaya alayh isalaatu wasalaam laakiin muxuu nafyinayaa alsharciyaat walmacaani baa la nafyinaya alsharciyaat baa la nafyinaya iska ilaali markow لأنa صaaxiba شharci buu ku yih laa ynfi walaa yuhbit almushaahadaة waxyaalaha loo jeedo oo ishu ay qabanayso la taaban karo oo maxsuuska ma nafyinahayo wey wainamaa in kalemaana ynfi wuu nafyinahaya wa yuhbitu wuu sugahaya asharciya shayga sharciga marka muxuu sugahayaa laa nikaaxa ilaa biweli markii la yihi ee nikaax sharcigu ma jiro waa baail wax meesha ku haysan idinku waxaad wax ku sheegteen oo nikaaxa ku sheegteen oo waaqac oo mawjuudka he nikaaxa sharciga maawa hadduusa nikaax sharciga ahayna muxuu yahay waa baail salaad baad wax ku sheegtay waa tukatay laakiin niyad ma laha adu waxaad salaad ku sheegtay waa samaysay laakiin masala sharciga maya waa baail wey waa lagu kala tegay wey inamaa yanfi wuxuu nafyinayo diidahayaa wey wa yuhbit uu sugaya asharciya shayga sharciga oo shareecada nabi axmed ay la timid baa la sugahayaa fakanahu waxaabad moodaa qaala inuu yahi saaxibu shariica laa camala wax camalu ma jiro fi sharci sharciga dhexdiisa ilaa biniyati niyadaada timaada ma ogi aa lagu fasiray iska dhibidyahay laa camala fi sharci wax camala ma jira iyo shaqi wax la qabto shareecada dhexdeeda ilaa biniyati niyad loo timaada moogi caamkaa asagaa wixii sharciga oo la leedahay niyo looma shardi ood ka soo reebayso waa inaad daliil u hesho walaa nikaaxa nikaaxna ma jiro fi sharci sharciga dhexdiisa nikaax ma jiri gabar la guursado iyo islaan la guuriyo ilaa biwaliyin weli iyo gacal iyo xigaal inuu joogo maale aabbeed haddii la waayo adeerkeed awowgeed walaalkeed ina adeerkeed war gabadha annaga waxayna toban oday bay naga tirsataa toban oday hadday naga tirsataa haddii annaga anaa adeerteeda wey annagaa iskale yaradka wilaayada noo keeno hawshaskana meertaa sheekhu gabar meel ka soo booday sheekh ma jirto wey toban oday hadday tirsatee waxaa weeye annagaa sheeganayna wey annaga tobanka oday annagaa isku tegayna annaga ina adeertana tahay wilaayadana annagaa iskale wey wark iskad hadbahaad kiciwey soo maaha hadbahaad kiciweysa la skicinayaa jifooyinna baad kicinaysaa mesh ka saaraysaa jifooyinna oyna dhacday w anaga nagu dhacday jifooyinna baad mesh ka saaraysaa waaa war ninkaasi hawshu ma dhaaftee ha loo celiyo w tay lu kala tegaay marka saaxibu sharci saas wax ku wadaa fi sharci ilad weliyin wadaalika ka isagaana macquulun ay mafhuumun wa macruuf oo mid laga fahmahayo weye min alafdi lafdiga waa laga fahmayaa nebi maxamed alay slam markuu yiraahdo laa nikaaxa ilaa biwaliyin waa la fahmahayaa w waxa loola jeedo nikaax sharcigu ma jiro wey laakiin nikaax waxaad ku sheegteenoo baaila meelaha waa ka tanactanacsiin karta waana ka qaqabsiin kartaan marka waa dhib yar yahow wadaalika macquulu min alafd falaa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu ahaado lafdiga asaga mujmalan mid mujmala inu ahaado ma banaano wey lagaana yeeli maayo shilaas hawsha waa gabagabo ka socon fasl wakadalika ikhtalafuu culammadu waxay isku khilaafeen fii qowlihi sala allahu calayh wasalam rufica can ummati alkhaطأ wa bay isku khilaafeen lafdiga asaga rufica in lagu bilaabo muxarijiinta waa diidan yihin oo meeshaas waxay leeyihin hala dhigo waxaa laftiga xadiis ku soo ortay waxaa weeye wadica ah, wadica iyo tajaawaza labaa soo orday wadica can ummati alkhata wanisyaan iyo tajaawaza can ummati alkhata wanisyaan saasa maxaa la yihahdaa xadiisa saasa kuso lakin lafdigan isaga fuqahada iyo usuuliyinta unbaa la orda laakin xadiista iyo alfaada xadiista laguma hayay de ayib halkan wuxuu kutub xadiista ugu takhriijaadka ugu noqday rufica can ummati ummaddeeda waxaa laga rafay alkhata wanisyaan baa laysku qabta mabhud min albaabi samaaha famin waxaa ka mida man baa ka mida qaala yidhi huwa mujmalun wey waa mid uduuban maxaa dhacay lianna aladii midkii rufica la rafciyey huwa alkhaطأu weye waa gaf wadaalika mawjuudun waana joogaa maalin walbaan gafayna dembi iyo macaasi baana gubaysa maalin walbaan maxaa la yihahdaa horey gadaal dembi iyo macaasi aan u wadnaa weye nasal اlah salaama ilahay toobadana laha aqbal ayib khaatima fiicana nagu dilo marka waxa wey waxay dhahan khaطأ mawjuud wey maxaa marka la rafciyo so anagaan gafayno dambaabayno maaa iska daba yaacayna fayajibu waxaa waajib hayay dhaheen an yakuuna inuu ada almuraadu ujeedadii dantu biha laga leeyahay arrintan ayadaa oo rufica khaau laleeyahay ayru madkuurin mid sheegay ayrkii inuu yahay waxbaa meesha ku qarsoon bay dhaheen oo tusaanahan maxaa lehay rufica can ummatii hee imu lkhaa cuquubat lkhaa soo ma jeedin halkaa waxbaa meesha ku jiray dhaheen im iyo khaa iyo cuquubay wax meesha la geliyay dhaheen marka hawl la sheegin yaa meesha ku jirta hadalkoo mujmal bay dhaheen faاftaqara wuxuu u baahday ila bayaan in la cadeeyo la sharxo u baahday dheheen hawshaas kuwaas warkaasay dheheen wa minhu waxaa ka mid ah, man baa ka mida ah, qaala yidhi hayru mujmalin miduu dulan hayrkiis weeye wa huwa alasaxu saana fayawoy alasaxu sidaas fayawoy walba huwa alasaxu maxaa dhacay liannahu macquulu macna fi luqaw luqa alcarabiya waa la fahmayaaba horeyna maxaa laguu soo yidhi wamaa fuhima macnahu he min lafdi hee laa yakunu mujmal ba hore laguuso yiri wey marka mujmal ma jiro wey wala saxu liannahu macquul macna fi luga luga carabiga waa la fahmahayaa weeye marka muxuu noqonayaa rufica can ummati almuwaakadatu walcuquubatu ala iska fahmahayaa wey al banaanka taallow alaa tara miyaadan u jeedin annahu amar yashaane idaa qaala hadduu yidhaha sayidun baa wuxuu yiri weeye sayidaa wuxuu yihi licabdi addoonkiisa ulahaaba wuxuu ku yidhi rafactu waan kor yeela canka xaggaaga jinaayataka jinaayadaadii iyo dembigaagii xadgudubkaagii qofku tusaale ahaan dila jinaayadu jinayd waa inaad qof waxaad gubto de gacan ka goyso dhaawacdo nabadgeysa ama naftaba ka qaado marka wuxuu yahay rafactu canka jinaayatika waxaan kaa rafciyey jinaayadii iyo dembigii iyo dhibkii aad geysatay wey waan kaa rafciyey cuqila waxaa laga fahmayaa cuqila curifa waa fuhima waa maxaa waa culima waxaa laga ogaaday weeye rafcu lmuaakhadati rafc in la qaaday wey almuaakhadati in loo qabashadii rufica waxaa laga qaada hawshaa laga fahmaya cuqila minhu min alqaa'il waxaa laga fahmaya sayidka waxaa laga fahmaya rafcu muaakhadati in ninkaa wax loo qabsada inuu dhan in laga rafciyo bikulli maa yatacalaqu bikulli maa shay kasta dhammaantiis oo yatacalaqu ku xiran weeye biljinaayati jinaayo ku xirnaa oo min atabicaat waxa loo raaci lahaa tabicaadka marka maxaa ka mid ahaa dembi in loo qabsado in maxaa la diye loo qabsado qisaas in loo qabsado in loo xiro he xalaya kada kada in lagu shaqaysto wax alla wixii loo raaci lahaa waa laga dejiya ah, marka rufica almuaaadau bikuli maa yatacalaqu shay kastoo ku xiran weeye biljinaayati dembigii iyo adgudubkii jinaayada xadgudubkii oo min atabicaat waxyaalaas tabicaat marka cuquubaadka iyo diyaadka iyo waxaaso dhan baa ka mid aw fadalla wuxuu ku tusay buu ku yidhi calaa annahu ayru mujmal inuusan hayr mujmal yahay halkan waa waadix wey banaanku yaallaa marka mujmal wax leemadi jire isaga tagabi wa hada wa saxiixu fasl wa ama almutashaabih mutashaabih soo maa ka isdheeh galay oo maxaa la yidhahdaa istilaaxiis meelahaas ugu noqda waqti ma haye mutashaabih fakhtalaa asaabuna fiihi fakhtalaa waa isku maandhaafeen asxaabuna fiihi ee fi mutashaabih isku maandhaafeen ma mujmalba mise maha isku maandhaafeen marka calaaqa ka dhaxaysa mujmal iyo maxaa la yihahdaa mutashaabih calaaqa ka dhaxaysa waa inay mujmal ahin hal macna waaxid inay yihiin ayuuna xoojin doonaa shiraasi wey saasana xoog badan fa min waxaa ka mid a culmadannada man baa ka mida qaala yihi huwa wlmujmalu huwa almutashaabih iyo wlmujmalu waaxidun waa hal mid bay dheheen wadaad halkaas ayay dhigeen hawsha ku gebagabeeyeen weeye limaada lannahu waxay dhigeen kullu waaxid minhumaa laa yatadixu macnaahu wa muraaduhu ma caddaanayo labana garanayay dheheen marka mujmal iyo mutashaabih isku meel laga dhiga bay dheheen ayib wa min waxaa ka mida man baa ka mida qaaliya almutashaabih waxaa weeye ma shay baa leeyahay istaar allaahu alla uu la gooni noqday oo la haray wey mastaar allahu alla wuxuu gooni la noqday weeye tacaala sareeye bicilmihi ogaashadiisa gooni la noqday mutashaabih waxaa la yidhahdaa wixii ilaahay subxaana wa tacaala isagu gooni la noqdo asagu uu maxaa la yihahda la gaar noqdo cid kaloo fahmi kartana aysan jirin wey ayib walam yualic uusan xaga aalican weeye walam yulic uusan daalacsiin calayhi dushiisa axadan qofna muusan daalacsiin wey ah, qof uu daalacsiiyey oo tusay oo fahamsiiyana oo min khalqihi addoommadiisa ka mida ma jira wey ah, qof addoommadiisa ka mida alla uu tusay oo u sheegay oo fahamsiiyana ma jira mutashaabikaasaa la yihahda wa min annaasi dadka waxaa ka mida man baa ka mid culmada wey qaala yihi almutashaabihu huwa waxaa wey mutashaabihu alqisasu qisiska qur-aan kusoo arooray qisiska qur-aanka kusoo arooray aakhare laga warramay janno laga warramo waxyaalo dhacay laga warramo howlaha la sheego ambiyo rusul ummado howlaha qisaska oo dhacahaya waxyaalaha dhicdu laga warramay ama dhacay ama dhici doona waxyaalahaas qisaskaa la yihahdaa bay iyo walamhaal amhaalta qur-aanka ku sugan amhaal marka waxyaalaha miitaalada qur-aanka lagu sheegaayo kuwaa wey alamhaal fi lqur-aan kutub gooniha laga qoraya qisaska labada kutub baa laga qoray amsaas quraanka kitaabka ugu fiican maaa ibn qayim kitaabkiisa alamsaal quraan walmuxkam ayaa ka mida wey muxkam muxkam baa walmuxkam cafwan walmuxkam bay dheheen ilaa muxkam waxaa ka soo horjeeda mutashaabih wey mar hadduu mutashaabih sheegay ayuu wuxuu u baaday khilaasi inuu muxkamna kuu sheego walmuxkamu waxaa weeye bu yiri waxaa weeye alxalaalu walxaaraam wey xalaashii xaaraanta qof oo fasiranayo fuqahadu ay wadaan la kala wado la sharxaayo hawshaasa waxaa la yihahdaa hee yaa muxkam la yihahdo mid la sugayu oo ayru mansuuk wey agga maaniisuna waa waadix wey ayb wuxukirwa minhu waxaa ka mida man baa ka mida qaaliya almutashaabihu waxaa weeye alxuruuf اlmajmuucatu xuruufta la kulmiyey wey fii awaa'il suwar suuradaha awalkooda hore weeye maxaa la yidhaha aliflaamiim saad weeye aliflaamiim ra wey kuwaasoo kale arrinta mukhaaacaadkaas weyabay suuradaha awalka ruuha majmuucat muqaaca fi awaail suwar kaasaa loo yaqaanaa bay mutashaabih wakayru dalika kuwaas waxaan hayna waa la sheegay bu shekh anugu meesha hadda tafsiir laguma hayee laakiin intaa waxaan hayna mujmalka waa la yiri wey sheekhu hadda aqwaal badan baad noo sheegtay maxaa raajixa maxaad kaada saxiixa wasaxiixu huwa alawal buu ku yiri kee weeye awalku huwa lmujmal waaxidu laakiin maxaa le wa minhum man qaala almutashaabihu mastaasal allah wa min annaasi man qaala almutashabihu huwa alqasasu wa minhum man qaala almutashaabihu alxulm kurteedu wuxuu yihi maxa waa laga xoog badan yahay marka saxiix muxuu yahay wasaxiix walawal wey maxaa dhacay lianna xaqiiqata mutashaabih buy mutashaabih xaqiiqadiisa markii loo noqdo oo la fasilo oo dhinac walba laga istaago waxaa weeye mashtabaha wuxuu dhex galay oo mugdi galay macnaahu macnihiis ishtibaahi madow u galay mugdi u galay wa amaa maa dakaruuh waxay iyagu sheegaan soo maaha oo maxay tahay u cilaa gooni la noqday qisas iyo maxaa liha amhaal muxuu ahaa xurufu muqaaca falaa yuusafu laguma sifeeyo bidalik hawsha laguma sifeeyo macnaheeda ijtilaa galay oo mugdi baa galay iyo laguma sifeeyo hawlaha iyagaa tafaasiirtooda raadso laakiin hawl lagu sifeeyo tashaabuh lagu sifeeyo ma aha bukurshaku ama maa dakaruuh waxay sheegeen oo saddexda qowl ah wey ama maa dakaruuh waa saddexda qowl hadala soco falaa yuusafu laguma sifeeyo bidaalika oo ah atashaabuh mashtabaha macnahu laguma sifeeye buu ku yidhi laakiin macaani kale iyo maqsuudka laga leeyahay baara adug laakiin tashaabuh laguma sifeeyo sidaa marka shinaasi uu sheegay waxaa la yihaha khilaafka oo ku jira aqwaasha kuu sheegay laakiin isagoo qowlkaa dambe ayuu rajaxay weeye hada bilahi towfiiq sal اllah waslm calaa nabiyina moxamed wcalى alihi waصxaabi ajmaciin